لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط الحادي والثلاثون من أشhرطة kتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa شhariiطkan kadu xadiidka شhan boqol iyo labaatan ayuu ka bilaabmaya xadiidka شhan boqol iyo labaatan iyo kow buu ka bilaabmaya oo xadiidkii anas ahaa oo mucjizo weyn oo rasuulka sal ه alay slm ku jirto xadiidkuna wuxuu ahaa inuu abu طalxa radi allahu canhu maalin islaantiisa umu sulaym uu ku yidhi rasuulka alla salى اllahu عalayh wali slm codkiisa oo daciifaan arkay o inakaajahaysa aan garanaye wax ma haystaa markaasi waxay soo bixisay dhowr xaboo kibisay soo bixisay gambadeedii ayay qaar ku duuduubtay kibistii markaasay weelkeeda anasa hoosta u gelisay gambada inteedii kalena ay wiilkii u huwisay oo u hagoogtay markaasuu anas allahu canhu u tegay nabiga sal l sl inuu u geeyo isagoo masjidka fadhiya oo rag la joogo ayuu arkay markaasna waa iskor taagay markaasuu gartay nabigu sal ll alay slam u yidhi ma abu talxa ku soo diray haah macuntuu kuu soo dhiibay haah ina keliya raggii buu yidhi anas baa marka ka hortegay gurigii buu galay adeerkiisa u sheegay wuxu uhi adeer waa kan rasuulka sala alla alay slam raggii uu soo horkacay <clears throat> markaasuu abu طalxana u dhawaaqay islaantiisi oo yidhi umu sulayme waa kan rasuulka alla sal ly slm dadkiiba nagu soo hormaray waxaan siinana ma hayno markaasay tidhi alliya rasuulkiisaa garanaya abu طalxa marka ka hortegay rasuulka salى الlaه عalيه wasalam oo dhexda kaga hortegay oo soo raacay halkaasaan marka joognay kolkii guriga lasoo galay iyo sida ay yeeleen taas ayay arrintu marka halkaas inala soo gaadhay فانطلqa أbu طلحةa رضي الله عنه حتىa laqiya رasuul الlahi صلى الله عليه وaله وسلم abu طلحة ayaa baxay markaasuu rasuulka صلى اه عليه وسلم dhexda kaga kaga hortegay فأqبla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم waa soo socday rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم maعahu yani mعa abi طلحة حatىa dakla ilay gurigii soo galeen faqala rasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka alle wuxuu yidhi halumii maa cindaka ya uma sulaym keen umu sulaymay waxaad hayso faأtat bidalika اlkhubzi kibistii iyada ahayd bay keentay faamara bihi rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka alle amar ku bixiyey fafutta waa la jejebiyey wacasarat calayhi waxay ku tuujisay umu sulaymin xukatan muxuu ahaayey tabad weel yar oo jildi laga sameeyo oo subaga haweenkii ay ku ritaan weeyaan wax yar oo salkiisa ku jiray ay ku tuujisay faaadamathu way ku koosaartay subagaasay ku koosaartay ثuma qaala fiihi rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam ma shaء allahu an yaquul wuxuu ku aqriyay rasuulka allah wuxuun alla uu doonay inuu ku aqriyo oo ducaa buu ku aqriyey ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi idan lcashara toban u idan tobannin soo geli waa intii yarayday wiilka yari kilkilada hooseeda ku waday weeyaan say u barakoobi doonto faadina lahum wuu u idnay faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaahay ka dhargeen uma kharajuu waa baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi idan licashara toban u idan faadina lahum waa u idnay faakaluu waa cuneen xataa shabicuu uma kharajuu haddana ay baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi idan licashara toban u idan faadina lahum xataa akala alqowmu kulluhum washabicuu ilaa raggii oo dhan ay ka wada cuneen oy ka dhargeen waalqowmu sabcuuna rajulan aw hamaanuun raggaasuna waxay ahaayeen toddobaatan nin ama sideetan bay ahaayeen muttafaqun calayhi tanana marka waxaa way mucjiza baahira wa min mucjizaati nabiyina sala allahu alayhi wali wslam almutacalliqa fii takfiiri aطacaam weeyaan marka waxbaa dhowr xaboo kibisa oo wiil yar kelkelida hoosteeda uu soo geliyo isaga keligii loogu talagalay yaa ka dhargeen toddobaatan nin ama siddeetan nin wa fii riwaayatin famaa zaala yadkulu casharatun wayakhruju cashara ma ayna ka zuulin inay tobanna soo galaan tobanna baxaan xataa lam yabqa minhum axadun ilaa dakala faakala xataa shabic ilaa ay raggii oo dhan ay ka soo wada galeen oo ay ka wada cuneen uma haya'ahaa wuu isku hagaajiyey intii soo haraacday wuu isku hagaajiyey faidaa hiya midluhaa xiina akaluu minha waxaa caddaatay inay markay cuneen ay bilaabeen siday ahayd inay tahay waxba ayna ka dhinmin wa fii riwaayatin akaluu casharatan cashara toban toban bay u cuneen xataa facala dalika biamaaniina rajulan ilaa sidaa ka yeelay siddeetan nin uu uga galay sidaas oo riwaayada maba ayna shakinaya siddeetan bay goysay uma akala الnabiyu salى الlaه alay slam bacda dalika nebigu sala اlه alay slam markii dambuu isagu cunay sidii sharaabkiina sida oo kale u yeelay oo ugu dembeeyey sharaabkii xadiidkii abi hurayra aan kusoo maray caanihii markay raggii oo dhan wada cabeen buu marka isagu uu goortii dambe cabay hambadoodii haddana sidii oo kale u yeelayaayo kolkay siddeetankii ninba dhergeen intii soo hadhay ila isagaa siisiinaye yuu cunay isaguna wa ahlulbeyt iyo dadkii guriga lahaana waa cuneen watarakuu su'ran hanbayna ka tageen wa fii riwaaya riwaayo kalena waxay ahayd uma afdaluu waxay hambeeyeen maa balaguu jiiraanahum waxay gaadhsiiyeen deriskooda usii gudbiyeen ay ahlulbeytkiina hambeeyeen wa fii riwaayatin can anasin radia allahu canhu qaala ji'tu rasuula allahi sala allahu alayh waali slm rasuulka allaanu imid yowman maalin fawajadtuhu jaalisan maca asxaabihi isagoo asxaabtiisa dhex fadhiya ayaan la kulmay waqad casaba batnahu bcisaaba uu ku duubay calooshiisana mara uu ku duubay faqultu libacdi asxaabii asxaabtiisa qaarkoodii la joogtay anas ilan wiil yar buu kolka ahay ma garanayo muxuu nebigu sal ly slm dhexda marada ugu duubay lima casaba rasuulu llahi sala alla alay slam batnah muxuu nebigu sal l slm calooshiisa u duubayba faqaaluu markaasu waxa uhi min aljuu gaajo daraaddeed fadahabtu ilaa abi طalxa abu طalxaan u tegay wahuwa zawju umi sulaym binti milxaan umu sulaym sahla binti milxaan radiyallahu canha oo anas hooyadii radi allahu canhu weeyaan faqultu yaa abataah aabow waana adeerkii adeerkii waxba ka durugsan weeyaan hooyadiina qaba marka aabow uu leeyahay aabbow qad ra'aytu rasuul allahi sal ly slm casaba batnahu bicisaaba waxaan arkay rasuulka alle sal ly slm isagoo maro dhexda ku duubtay fasa'altu bacda asxaabihi faqaaluu min aljuuc asxaabtiisa qaarkeed baan waraystay muxuu saa u yeelay oo markaasay waxay yidhaheen gaajo daraaddeed fadakla abu طalxata radia allahu canhu calىa ummi hooyadii umu sulaym buu u galay faqaala markaasu wuxuu yihi hal min shayin wax ma jira qaalat nacam cindii kisarun kisar waa jamcu kisra waxoogaa muxuu ahaye xabado kibis ayaan hayo min khubzin wa tamaraat iyo xabado timira fain jaaءanaa rasuulu الlahi salى الlaه alay slm waxdahu ashbacnaahu hadduu rasuulka alla salى الlahu عalيه wali slm keligii noo yimaado waan dhargin karaa wain jaaءa aakharu macahu qalla canhum hadduu qof kale soo raacase waa ka yaraanayaayo ma gaadhayo wadakara tamaama alxadiid xadiidka intiisii kale ayuu sii sheegay oo qisadii dheeraydan soo marra buu sheegay marka riwaayadan iyo riwaayadii kale hore wax yar bay ku kala duwan yihiin waxa yaray ku kala duwan yihiinna waxa weeyaan qofka soo sheegay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam gaajadiisa inuu anas ahaa tantada kii horena waa abu طalxa u ahaa waana la iswaafajin karaa waxaa la isku waafajin karaa hortii hore abu طalxa inuu intuu arkay rasuulka salى الlahu عalيyه wali wasalam xodkiisa intuu maqlay oo daciifnimadaas iyo u ka dareemay uu iska ilaabay kolkuu guriga kusoo noqday inuu umu sulaym u sheego marka uu soo xusuustay kolkuu anas uu u sheegay oo markaas uu yidhi anasna saas si anas u sheegay iyo ti isagu arkay ay sidaa isku waafaqeen weliba riwaayadan waxay caddaysay inta ay la ekayd cuntadaasu intay la ekayd in aad iyo aad u yarayd oo waxay ku qadartay umu sulaym hal qof keliya wax deeqi kara laba qof aan deeqi karayni markaasuu alla uu barakeeyey oo siddeetan qof oo raggii rasuulka sala allau alay slam la socday ah iyo dadkii guriga lahaa iyo deriskoodii intaba wada gaaray baabu اlqanaacati wاlcafaafi wاliqtisaadi fi اlmaciisha qanaacada qofka uu ku qanco ku qalbi muxuu ahay ku qalbi dego waxa alla uu siiyey hantadiisa ah iyo is-ilaalinta baryada iyo xaaraanta iyo meel xukuldhicida layska ilaaliyo wاliqtisaadi iyo dhexdhexaysiga fi lmaciisha maciishada masruufashadeeda si dhexdhexaada qofka u masruufto oo ciddiisa aanu kuna ciriiriyin aanu kana badbadinin waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kana bayna dalika qawaama qawaamkaas uu alla subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegayo yaa la yidhaahaa iqtisaad la yidhaahaa marka waa inuu si dhexdhexaad ah qofkii wixii hantidiisa alla uu siiyey oo u manaafacadsado aanu kuna ciyaarin aanu iskuna ciriiriyin walinfaaq iyo waxbixinta wadami الsu'aali min غayri daruura iyo cayda la caayay baryada ilaa qasab qofka ay un ku noqoto wax kale uu soo qaada waayan mooyaane qaala allahu tacaala wma min daabbatin fi اlardi ila calى allahi risquhaa daabba waxaa la yidhi waxa dhul socota ma jiro wax oo noolo ahoo dhulka joogo oo dhul socodihii ma joogo ma jiro oo ama bani aadan ah ama xayawaanaad ah ama xasharaad ah ama shimbira ah ma jiro ilaa calى اllahi risquhaa ilaa risqigeedu alluu saaran yahay alla subxaana watacaala risqigeeda haya qof walowba rabtaagi rabbi baa haya marka kolkuu sidaa ogaado qofku waxaa gelaysa haddii uu iimaan leeyahay sabr iyo tawakul iyo qanaaca baa gelaysa iyo isxumaynin allah ku kafaala qaaday risqigaagii laakiin taasi uma jeedo macnaheedu ma aha inuu qofka isagu mas-uuliya ayna ka saarayn inuu risqigiisa u sacyiyo u shaqaysto ee marka alla subxaanahu wa tacaala risqigii isagu waa hayaayo waa keenayaa asbaabowna u yeelay wa qaala tacaalى lilfuqaraaءi aladiina uxsiruu fi sabiili اllah lilfuqaraa'i fuqaradiibuu u sugnaaday shaygaas hore ee laga soo hadlaayay aladiina uxsiruu lagu go-doomiyey fii sabiili اllah jaarka fii sabiili llah lagu go-doomiye ee dadkii oo dhan ay la wada culloobeen ee dhan ay ka wada yihiin ee iyaguna u go-ay jihaadkaa gaalada inay la jihaadaan u go-ay oo ka soo cararay reerahoodiiyo ka soo cararay oo naftooda u diyaariyay jihaad fii sabiili illah laa yastatiicuuna iyagoon karaynin darban socod fi lardi dhulka ay socdaan yaxsabuhum uu u malaynayo aljaahilu kaan aqoonini agniyaa niman maalqabayna siday isu ilaalinayaan ee baryada isaga ilaalinayaan qofna cana ina weydiisanaynin wuxuu isdhahaya qofkan xaalkooda aqoonini waa nimankan waa niman maalqabeena ah. min atacafufi is-ilaalinta ay is-ilaalinayaan daraaddeed ee baryadii iska dhowrayaan ee dadka ayna dhibaatadooda u sheeganaynin ayuu u malaynayaa qofkii aan aqoonin inay maalqaban yihiin tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisiimaahum calaamadoodaad ku garanaysaa markaad u fiirsato yaad wejigooda iyo midabkooda iyo ku garanaysaa inay rag dhibaato haysato ay yihiin laa yas'aluuna annaasa dadka ma su-aalaan ilxaafan isku dhejin iyo ku celcelin iyo isku adkayn uma su'aalaan <clears throat> ee hadday su-aalaan kolay ku tahay iskusid iyo sarbeed iyo si fudud ayay ku su-aalaan sidii abu hurayre aan kusoo maray maalintii arrintu ay ku xumaatay aad iyo aada u gaajooday inuu raggii jidka u fadhiistay oo uu istusay laakiin aanu la hadlin oo waxsii aanu dhihin wa qaala tacaalى wاladiina إida anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama aayadantadu waxaa weeyaan waxay ka mid tahay cibaad الraxmaan ka uu alla subxaanaه wa taعala fii awaakiri suurati اlfurqaan uu ku sheegay ee sifaadkooda uu ku tirtiriyey وعباad الرحمن الذيina يمشhuuna عlى الأرضi hwna وإida khaaطبهم الجاhiluuna qaaluu sa u soo waday cibaad الرaحmaan kuwa kuwa sidaa ah oo kuwa sidaa ah oo ku sidaa uu goortii dambe marka haddana wuxuu yidhi والadiina kuwii weeyaan إidaa أنfaquu markay wax masruufayaan lam yusrifuu aan xadgudbina hadda aan kaga bixin walam yaqturuu aanan cidhiidiyin oan yaraynin wa kaana bayna dalika qawaama wa kaana infaaqooduna uu ahaa bayna dalika labadaa dhexdooda qawaaman mid dhexdhexaada iqtisaada labadaas yani arrimada lasoo sheegay israafka iyo takfiirka ah wa qaala tacaala wama khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun jinnigiiyo insiga toona ma aanan u abuurin inay icaabudaan mooyaane wax kale maa uriidu minhum kama rabo min risqin risqi kama rabo wamaa uriidu an yudcamuun inay cunto i kama rabo in allah huwa arazaaqu dulquwati lmatiin wa ama alaxaadiidu fataqadamu mucdamuhaa fi lbaabayni saabiqayni wa lam yataqadam xadiidka ku saabsan baabkan kada ku saabsan baab badankeedu labadii baabee hore buu kusoo horumaray laakiin intaan soo horumarinna waxaa ka mid a can abi hurayrata radي allahu canhu an الnabiy slى اله alay slam qaal laysa alغinaa can kahraةi اlcarab hodantinimadu ma aha badeeca badnida alaabta uu soo bandhigayay ee uu hayo badeecadiisa iyo maalkiisa yani farabadnidiisa ma aha hodantinimadu iyo maalqabeennimadu walakina alغinaa غina nafsi hodantinimadu waa hodantinimada nafta ah nafta qofkiisa yani qanaacada weeyaan uu qofku alxamdu lilah u dhahayo wixiisa isku filaysiinayo ee wax gadaana un guri taagaynin taasaa hodintinima run ah muttafaq calayh ama hadduu qofku maal badan uu hayo laakiin aanu ku qanacsanayn waa baahan yahay oo waa muxuu ahaaye hadiyo goor wax ziyaada ayuu rabaayo faqiir weeye kaasu qani ma aha sida nin shaaciri u yihi waman yunfiqu saacaati fii jamci maalihi makhaafata faqrin faladii facala alfaqru qofkii maalka saacadahoo dhan iyo waqtigoo dhan ku shuqlinaya maalka ururintiisa isagoo faqri ka baqaaya faqrigiibuu ku dhacay waxa uu samaynayaaba faqri ah <clears throat> wاlcarabu bifatxi اlcayni wالra'i huwa اlmaal وعn cabdاللahi بn cmr رadي الله عnهma أna rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم qaal qad aflaxa man aslama warزqa kafaafa waqanacahu اllah bma aataah mutafaq عalayh rawahu muslim waa uu liibaanay qofka islaama ee kafaafna alla ku arsaaqo allana ku qanacsiiyo waxa uu siiyey xadiidkaasna waynu soo maray شhan boqol toban iyo laba ayaan kusoo maray وعn xakiim bni xizaamin radي allahu canhu qaala sأltu rasuul الlahi slى الlه عlay slم rasuulka allaan baryey xakiim ibn xizaam ibn khuwaylid radي allahu canhu abu khaalid alأsadi ibnu akhi khadiija radي allahu canha wuxuu ahaa dadkii muslimatulfatxi ah raggii qureysheede soo islaamay maalinkii fatxu maka ayuu ahaa marka qanaa-imtii xunayn markii rasuulku sala alla alay slam uu bixinayey ayuu wax ka su-aalay inuu wax laga siiyo uu weydiistay markaasuu siiy boqol halaad buu siiyey nebigu sal ly slam markaasuu haddana weydiistay boqol kaluu siiyey saddex boqoloo halaad markuu siiyey kolkaasuu marka nebigu sala alla alay slam la hadlay rasuulkan sala allau alay slam baryey oo waa isiiyey uma sa'altuhu faacطaanii uma sa'altuhu faacطaanii waa saddex goor saddexdaa goor mid walbaba boqol halaad buu siinayey uma qaala markaasu wuxu uhi yaa xakiim markuu arkay inaanu dhergayn xakiimow ina hada almaala khadirun xulw maalkan kadu kan maalkiihi waa cagaar macaan faman akhadahu bisakhaawati nafsin qofkii ku qaata naf sakhinimadeed yani muxuu ahaaye guri weynankeed la'aanteed aan maalka ku dheganayn buurika lahu fiihi waa loo barakaynayaa waman akhadahu biishraafi nafsin naf hanqaltaaggeed iyo hunguriweynkeed qofkii ku qaatana lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana kaladii yaakulu walaa yashbac wuxuuna la mid noqonayaa sidii qof wax cunayo oon dhargaynin isku gurayo isku gurayo oo ololka sii qaadaya walyadu lculyaa khayru min alyadi suflaa gacanta saraa ka fiican gacanta hoose saasuu marka nebigu alay sala waanadaasuu siiyey marka waanadii rasuulka salى الlahu عalيه wali wslam aad qalbigiisa ugu dhacdayoo markaasuu isla markiiba isbedelay oo qanaaco alla siiyey oo ballan uu ku qaadaya inaanu qof dambe wax ka qaadan wax uu weydiistay iskaba dhaafe kii hoo yidhaha kolowta aanu ka qaadan wuxuu xaq u lahaa kolowta aanu qaadan qaala xakiimun radia allahu canhu xakiim baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah waladii bacahaka bilxaq allihii xaq kugu soo diraan ku dhaartaye laa arzacu axadan bacdaka shay-an xataa ufaariqa addunya kalama dhacayo laa arzacu yani laa anqus kalama dhacayo kama qaadanayo qof adiga kaa dambeeya waxba ilaa aan addunyada ka tago wuu ka dhabeeyey marka xakiim oo radia allahu canhu fakaana abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakim ibni xisaam buu u yeeri jiray liyucطiha inuu siiyo kolkii fayga iyo caطaha iyo la qaybinayo maalka baytulmaalka ee dadku ay qof walba xiso ku lahaa iyo haniimada iyo fayga iyo markii maalka muslimiinta loo qaybinayo ayuu ugu yeeri jiray qaybtiisii inuu siiyo fayaabaa waa diidi jiray an yaqbala minhu shay inuu ka aqbalo uma ina cumara radia allahu canhu cumarna markuu waqtigiisii isaguna u yimid dacaahu liyucطiyahu inuu siiyo ugu yeedhay faaba an yaqbalahu inuu ka aqbalaa buu diiday faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin war jamaacadiina muslimiinta ahow ushhidukum calaa xakiimin xakiim baan idinku maragelinaya mara ahaada annii acridu calayhi xaqahu aladii qasamahu allahu lahu min hada alfay inaan anigu u bandhigayo xaqiisii alla uu uga qaybiyey oo ku lahaa fay-ankada fayaabaa uu diidayo an yaakudahu inuu qaato mara ka ahaada anuu xaqaygii xaqiisi inaan ka soo baxay isaguna uu diidayo falam yarza xakiimun axada min annaasi bacda الnabiy sal ly slam xataa twufii xakiim kama aanu qaadanin oo una kalema aanu dhicin qof oo dadka kamida waxba rasuulka sal ly slm intii ka dambaysa ila ka geeriyooday mutafaq عaleyh yarza waxaa braa-in ثuma zaayin ثuma hamza ay lam yaakud min axadi shayئa wa aslu الruz nuqsaan kalama aanu dhicino kama nuqsaaminin ba lakin hada waxaa laga wadaa kama aanu qaadanin ay lam yanqus axada shayئa biاlأkhdi minhu qaadasho u ka qaatay qofna kalama aanu dhicin waishraafu الnafsi taطalucuhaa wa طamacuhaa bishay ishraafi nafsinta uu sheegaya nebigu sal wuxuu ka wadaa hanqaltaageeda iyo hunguriyeynta shayga ay hungurayso wasakhaafatu nafsi huwa cadamu اlishraafi ila shay waطamaci fiihi sakhaawadaasna marka waxaa laga wadaa deeqsinimada inayna naftu shaygaas ayna uhungura hunguraynaynin ayna hanqaltaagaynin oo ayna ayna rabin wاlmubaalaati bihi washarax iyo daryeelad uu ay daryeesho iyo hunguri weynan oo طamc uu ka galo وعn أbي burdةa عن أbي muسى الأشعري رضي الله عنه أbو burda بن أbي muسى wey waa wiilkiisii magaciisana caamir baa la dhihi jiray camir بن cabd للahi بن qays رضي الله عنهma qاal خرجnaa mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم jirkiisaan soo baxnay abu muسى leh fii غazaatin duulaan غazwatu tabuk bay ahayd غazwatu tabuk ma ahayn غazwatu tabuk qisadeeda mid kale ahayd waa غazwatu daati riqac weeya tani wa naxnu sittaةu nafarin annaga oo lix nin ah baynanaa baciirun awr uu naga dhaxeeyo nactaqibuhu aan ku kalkamayno nimba kal inta kalena lugaynayaan fanaqibat aqdaamunaa waxaa bogoogday oo dalooshantay lugahayagii dhagaxa iyo waxay ku cagaagii wanaqibat qadamii anigana lugtaydii waa dhiigtay oo waa boogowday wasaqaطat alfaarii xidiihiina waa iga dhiladeen fakunnaa nalufu calaa arjulina alkhiraq waxaan ku marmari jiray oon ku duuduubi jiray lugaha lugahayaga calalada fasumiyat gazwata dati riqaac gazwigii isaga ahaa baa waxaa lagu magacaabay gazwatu dati riqaac karmaley karmihii ay calalid ay ku xidhxidhan jireen yani sababteeda lagu magacaabay lima kunaa nacsibu nacsibu yani nalf wixi ku xidhxidhi jiray ku duuduubi jiray daraaddii calaa arjulina lugaha iyaga oo min alkiraqi calalada ah iyo karmaha ayaa daatu riqaac loogu magacaabay qaala abu burda abu burdaha xadiidkan aabihii ka warinaya wuxuu yidhi فxadaثa abu muسى bhada الxadiiث xadiidkaasuu ku warramay abu muسى qisadaasuu sheegay ثuma kariha dalika wuu necbaystay kolkuu hadalkii ka dhacay wuu isxusuustay oo uu ka baqay shay oo camalkiisi saalix ahay u qarsoonaa ayo isagii rabbigiis u dhexeeyey oo uu si sheeg sheeg oo ku faanfaanay inuu yahay oo ajigii ka nuqsaamo oo markaasuu ka shallaayay wa qaala wuxuu yihi ma kuntu asnacu bian adkurahu maxaan ku falaayey maxaa igu watay inaan sheeg sheego qaala abu burda wuxuu yihi kaأnnahu kariha an yakuna shayئa min camalihi afshaahu waxaad moodaa inuu yahay shay camalkiisa ka mid ahoo uu faafiyey daraaddi inuu u necbaystay oo inuu qarsoonaado sir uu ahaado u jeclaa mutafaq عalayhi وعn cمr bn تغلba بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم utiya بmaal أو sabyin rasuulka all صلى اه عليه سلم yaa waxaa loo keenay maal baa loo keenay mise dad qafaala loo keenay buu faqasamahu qasamahu waa qaybiyey faأعطىa rijaaلا niman buu siiyey maalkii wax ka siiyey wa taraka rijaalan nimanna waa ka tegay oo ma aanu siinin fabalagahu waxaa soo gaadhay أna الadiina taraka kuwa uu ka tegay catabuu inay canaanteen faxamid allaha markaasuu alle ku xamdiyey ثuma أثnىa عalayhi wuu ammaanay ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi أma bعdu fawallaahi إnii la ucطi الrajula nin baan wax siiyaa وأdacu الrajula ninna waa ka tagaa wاladii adacu midkaa aan ka tegayaana أxabu ilaya min aladii ucطi aan ka jeclahay midkaa aan siinayo waxaa dhacday inaan nin intaan wax siiyo nin kale aan ka tago marka ayna ahayn taasna macnaheedu kan aan siiyey inaan ka jeclahay eh ka aan ka tegay baan ka jeclahay sababkuna marka uu sidaa u yeelayana isagaa caddaynaya rasuulku salى الlahu عalيه wali wslam walaakinii inamaa ucطi aqwaama niman baan wax siinayaa limaa araa fii quluubihim waxaan qalbigooda ku arkaya daraaddiisoo min aljazaci sabir la-aan iyo waalhalaci hunguri weynana saa daraaddeed baan u siinayaa ee ma aha wanaagay wanaagsan yihiin inaan u siinayo oo islaamnimada ayuu ku sasabayaayoo haddii lasii waayo inay xumeeyaan oo iimaankoodii uu noqdo buu uga baqayaa wa akiluu aqwaama nimanna waxaan ku hadlaynayaa ilaa maa jacala allahu fii quluubihim wuxuu alla qalbigooda geliyay oo min alghinaa qaraaco ah hodantinimo yani xagga qanaacada qalbiga ah walkhayr iyo khayr ah minhum raggaa waxaa ka mid a ah camr bnu taqlib camr bnu taqlibkan xadiidka warinaya yaa ka mid a ah qaala camr bnu taqliba radia allahu canhu camr bnu taqliba markaa ereyga aada ugu farxayoo siduu ugu farxay buu ka sheekeynaya markaasu wuxuu yihi fawallahi ma uxibu ana lii bikalimati rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wali wasalam xumra nacam ma aanan jeclaysteen inaan lahaan lahaa hadalkaa nebiga salى اllahu alayh wali wasalam geel gudguduudan inaan bedelkiisa ku lahaan lahay oo hadalka aanan heleen ma aanan jeclaysan hadalkaasa wax walbaba ka jeclahay uu nebigu sal ly slam uu saa u ammaanay ee uu uga marakacay in isagu uu qaanic yahay oo qalbigiisa khayr iyo wanaag iyo sabr alla geliyay rawahu الbukhaariy wاlhalacu huwa ashadd اljazac waa sabr la-aanta iyo adgagaxka ugu daran weeyaan waqiila dajr may marka waaa waa dhirifka iyo taasal وعن xakiim bn xizam radي allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalayh walih waslm qaala alyad اlculyaa khayr min alyad الsuflى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose wabda biman tacuul kelimadaas alyad اlculyaa khayr min alyad الsuflى dhowr goor laba goor horiya bay noo soo hormartay marka mid waa xadiidka xakiim ee marka dhaweyd aan soo sheegnay xadiid hore oo kasii horreeyana iyadana waa kusoo hormartay oo laba boqol iyo sagaashan iyo lix ah ay kusoo hormartay wabda biman tacuul kuna bilow dadka aada masruufayso wa khayru sadaqa sadaqana waxaa u fiican can dahri ghinan hodantinimo xaggeed midda ka fiican yani midda hodantinimo qofka u reebtay wa waman yastacid fayucifhu اllah qofkii is-ilaaliya alla waa ilaalinaya waman yastagni yugnihi اllah qofkii isdeeqana alla waa deeqaya intaasna iyaduna waynu soo marray oo xadiid kale ayaan kusoo marray mutafaq عalayhi whada lafd الbخaariي walafd mslm aqsar yani waa ka gaabnaa mslimta inta waa ka gaabnaa وعn abi سfyaan skr bn xrb radي allahu عanhu qala qala rasul lah sl ly slm laa tulxifuu fi اlmas'alة ha isku adkayninoo ha badinina baryada ilxaaf iyo iyo ilxaax labadaas isku mid weeyaan baryada ha isku badinina oo qofkaad wax weydiisataan hadduu idin cudur daarto ha kusii adkaynina ha kusii celcelinina fawallahi laa yas'alunii axadu minkum shay-an ima weydiisanayo qof idinka mid ihi wax weydiisan maayo fatukrija lahu mas'alatahu oy mas'aladiisuna usoo saarto mina aniga xaggayga uga soo saarto shay-an wax wa ana lahu kaari anaa necmaysanayo oo baryadiisa una isku dhaafinayo aanan rabin inaan siiyo fayubaaraka lahu fiima acطaytuhu oo haddana loo barakeeyo waxa aan siiyey ma dhacayse rawahu muslim kanna marka xadiidkii xakim ibnu xisaan buu lamid yahay oo qofkay ku qaata طamc iyo hunguri weynan maalka ku qaata inaan loo barakaynin marka nabiga sal ly slm wuxuu leeyahay qofkii waxay weydiistow ha igu adkaynin su-aalka oo haddaan kaa aamuso waxay u celinin mar labaad leanna taas macnaheedu waxa weeyaan inaan qofkaasu shaygaas mustaxiq aanu ku ahaynoo rasuulka sal alla alay slam aanu rabin inuu siiyo oo dad kaleo ka mudana ay jiraan marka qof hadduuse igu celceliyaan waa iska siinaya waa iska siinaya laakiin uma barakoobayo uma faa'iideeyo ee iska ilaaliya baryabadnidayo rawahu muslim wacan abi cabdiraxmaan cawf ibni malikin alashjaciy radia allahu canhu qaala kunaa cinda rasuuli llahi sala allau alay wasalam rasuulka alla ayaan la jiray tiscatan aw amaaniyatan aw sabca annagoo sagaala ah ama sideeda ah ama toddoba ah faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam miyaydaan rasuulka alla la mubaayacoonaynin sala allahu alayh wasalam wa kunnaa xadii fii cahdin bibayca waxaanan ahayn kuwo waqtigood uu ku dhow yaho mar dhoweyd sameeyey beecad beecad waqtigood uu ku cusbaayay kusoo dhowaabaan ahayn faqulnaa qad baayacnaaka ya rasuula allah waa kula mubaayacuuna ya rasuula allah inuu rasuulku ilaaway beecadiisii marka dhowduu ka qaaday bay kii iyada ahayd shayga horta hore kula mubaayacooday uun haddana uu rabo inuu kula mubaayacoodo oo u moodaya inaanu la mubaayacoonin markaasay xusuusiyeen faqaala uma qaala markaasuu yuhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu alيyh wali wasalam mina rasuulka alla la mubaayacoonayni sala allahu alيyh wali wasalam markaasay garteen marka rasuulka sal l sl inaanu ilaawinoo mid kale uu sheegayo wuxuu leeyahay cawf ibn malik alashjaci radi allahu canhu rasuulka alla najcun annagoo sagaal qof ah ama sideed ama toddoba markaasu wuxuu yhi alaa tubaayicuuna rasuul allahi sala alla alay slam ma dhoweyd baanan la mubaayicunay markaasaan yidhi ya rasuul allah oo kala mubaayicunay markaasuu nagu celiyo uu yihi miyadan rasuulka alla la mubaayicoonaynin fabasadnaa aydiyanaa markaasaan gacmahayagii soo fidinay waqulnaa waxaana nidhi qad baayacnaaka ya rasuul allah facalaa maa nubaayicu waa kula mubaayacoonna e maxaan haddana kugula mubaayacoonnaa qaala markaasu wuxuu yidhi calىa an tacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a inaad alla caabudaan oo waxba iidaan ugu shariig yeelin wالsalawaati اlkhams iyo shanta salaadood wa wa tuطiicuhu inaad madaxdiinana amarkooda aadana qaadataan wa asara kalimatan khafiya erey qarsoon buu hoos u sheegay oo wuxuu yidhi walaa tas'alu nnaasa shay-a dadkana aydan waxba weydiisanan inaydan waxba weydiisanin siduu u necbaa nabigu sal ll alay slam baryada u necbaa baycadaasuu kaga qaadi jiray oo siduu tawxiidka iyo cibaadada rabbi uu kaga qaadayo ayuu iyadana kaga qaadi jiray oo uu dhihi jiray igu ballan qaaday inaydan dadka waxba weydiisanan raggii isagaa marka saasay kula mabaayacoodeen waana fuliyeen baycada nabiga sal اla alay slam siday u fuliyeen buu marka tilmaamayaa cawf oo radi allahu canhu markaasu wuxuu yihi falaqad ra'aytu bacda ulaa'ika annafar waxaan arkay ragga iyaga ah qaarkood baan arkay yasqutu uu ka dhacayo sawdu axadihim midkood shaabuugiisu isagoo awrkiisa ama farkiisa fuushan shaabuugii ka dhacayo famaa yas'alu axadan qofna weydiisan maayo yunaawiluhu iyaa soo iisoo dhiibo war iisoo dhib isha iga dhacday ma dhahaye isaga intuu dego soo qaadanaya rawaahu muslim waxba dadka haweydiisanina ma marka wax maala keliya may ahaataa wax khadma a kolay ku tahay haweydiisanina weeyaan rawahu muslim wacan ibn cmr radي allahu canهuma an الnabiya slى اllahu alيه alي slm qaal laa tazaalu mas'alaةu biaxadikum kama zuulaysa baryadu midkiin baa baryada badinaysa biaxadikum midkiin bayna ka zuulaynin xataa yalqa allaha tacaala ilaa oo alle kala kulmo walaysa fii wajhi wajigiisa laysa wauna ku olin muzcatu laxnin yani qicatu laxnin goosyal hilibina wajigiisa isaga aanu ku olin oo wejigiisa oo dhan laf diirad uu yahay ilaa u kala kulmo sida uu marka wejigiisu u diirmayana waxaa weeyaan xadiid soo socda baa tilmaami doono oo su-aal baryad kasta oo qofku uu qof wax weydiisto oo aanu ahayn mid uu murtay oo xaq uu u leeyahay oo gali ku qasabtay aan ahayn waxay ka dhigan tahay nabar uu wejigiisa ku dhufaanayo nabar uu wejigiisa ku dhufaanayo marka siduu nabaradaasi ugu badanayaan ugu badanayaan iyo wejigiisa oo dhan wada nabaro laf ah noqonaya lafta muuqata hilibkii o dhan ka tegay muttafaqun caleyh marka sidaasa qiyaama lagu soo bixin doono almuzcatu bidami lmiim wa iskaani zay muz wa bilcayni lmuhmala alqia وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل وهuوa عlى المنبر isagoo mimbrka ku taagan buu wuxuu yihi وذakra صدقة صدقadu sheega u ka hadlay والتacفف عن المسألة iyo baryada iska ilaalinteeda yuu ka waramay markaasu wuxuu yihi اليد العليا خyر min اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى hiy الساaئلة gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana waxaa weeyaan midda wax bixinaysa ee ku ridaysa gacanta hoosena waata wax beryeysa ee hoorsanaysa weeyaan متفق عlيه وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من سأل الناaسa تkثرا qofkii dadka u barya maalbad maalbad iyo maaldhaqasho u barya maa qofkii qasab intay ku noqotay dhibaato intay qabatay dhibaatada wuxuu kaga baxan uun dadka weydiisanaye qofkii isaga oo wax haystaa haddana waxbadsi daraadii dadka u weydiista fa inamaa yas'alu jamran wuxuu uun baryayaa dhimbiltaba dhuxushu kolka ay dabka leedahay shidan tahay jamri baa laidhaha hadday baktiisan tahay oo kolkay madowdaha tahayna faxmi baa la yidhahaa marka dhimbilo daba unba guranayaa buu leeyahay oo dadka weydiisanaya falyastaqillaha yaraysto aw liyastakfir ama ha badfalo rawahu muslim وعn samurةa bn jundub radي allahu canhu qala qala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه alي wasalam ina almas'alaةa kadun baryadu waa nabar yakudu biha الrajulu wajhahu uu ku dhaawacayo oo ku nabaraynayo wejigiisa ninku ilaa an yas'ala الrajulu sulطaana ilaa inuu ninku weydiisto qof madaxa qof madaxa oo maalka kada muxuu ahay muslimiinta ee gacanta uu ku hayay xaqii uu ku lahaa inuu weydiisanayo mooyaane aw fii amrin laa budda minhu ama arrin lagama maarmaan oo qabsatay oo dhibaato la soo gudboonaatay oo wax kaloo baryadan kaga doortoomana aanu haynin iyadina dhibaato ku haysa daraaddeed uu su-aalayo mooyaane gaajo xunoo qabatay arad muxuu ahaye cudur gaadi baa sidaas oo kale rawaahu atirmidiy waqaale xadiikan xasanu saxiix xadiidan xasanu saxiix weliba xadiidka waxaa kaloo wariyay nasaa-ina waa wariyey waana sidaa uu alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu uu sheegay weeyaano xadiidku waa saxiyey ehm, oo wuxuu ku sax yeelay sheekh alalbani sax aljaamic sagiir ayuu ku sax yeelay wlkadu lkadshu wa naxwuhu kadshigu yani waxaa weye waa nabarka weeyaan isagu duruufada iyo wixii lamida weeyaan wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slam man asaabathu faaqa qofkay bushaaradii ku dhacdo baahi iyo dhibaato iyo faqri uu ku dhaco faanzalahaa binnaasi oo dadka kor saara dadka kula cararo oo dadka isku halleeya oo muxuuha masaajiddu iska taagay iyo waxay noqotaba ka fakera inay dadku dhibaatada ka bixin karaan oo dadka kula carara lam tusadda faaqatuhu lama awdo faqrigiisa lama awdo oo ma ma soo ma dhammaato baahidiisaasu waman anzalahaa billah qofkii alle kor saaran yani alle xaggiisa ula cararana fayuushiku llahu lahu alle wuxuu ula soo dhaqsanayaa u siinayaa birisqin caajilin aw aajil risqi degdeg ah ama risqi waxgaa daahay kolleyba yani kii risqi alla siinaya weeyaan faqriga ka bixinaya kolba haddii uu alla xaggiisa uu ula cararay saaqadiisii oo kolkii dhibaatada ay ku dhacday allow dhibaatadan iga bixi uu yidhi oo qalbigiisa oo alla ku xiray ilaa ilaa kii faqrigaa alla ka bixinaya oo risqi siinaya weeyaan laakiin hadduu xagga dadka kula cararo kii weligii ku jirayo weeyaan baryadaasu ku jirta rawaahu abu dawuud o tirmidi waqaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yidhi tirmidi waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaano xasanahu اlalbaniyu fi صaxiix اljamiع الصغيr wa fi اlmishkaa yuushiku bikasri shiini ay yusra waa la soo dhaqsanaya wey وعn hawbana radي allahu canhu qala qala rasuulu الlahi salى الlه alيه وsلم man ytkfl man takfla lii anlaa yasأl الnaasa شhayئa وأتkfl lah الجنة man takfla mise man yatakfl yatakfl yaa iigu yaa ii kafaala qaaday mise yaa ii kafaala qaadaya maada haddii laga dhigo oo takafala la yidhaaho yaa ii damiintay wey haddii yatakafalu la yidhahna yaa ii damiinana kollayba waa su-aal weeyaano yaa ii u ballan qaadayo weeyaan anlaa yas'ala annaasa shay-an inaan dadka waxba weydiisanaynin wa atakafulu lahu bijanna ana janno aan ugu ballan qaada yaa ii damiinanaya inuu dadka aan wax weydiisanaynin ana janno aan alla uga damiintaan qultu ana soogaan bale radi allahu canhu anigan fakaana laa yas'alu axadan shay-an wuxuu ahaa qofkan dadka qofna kaan waxad weydiisanaynin buu ahaa rawaaha abu daawuud bisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay sheekh النawwي رaضي الlaهu عanهu oo xadiidku waa صaحيix صaxaaxahu الsheikh الألbani fي صaحيح الjamiع الصغيr fi صaحيح الترغيb والتrhiib wa مishkaaة المaصاabيح intaba waa ku صaحيح yeelay iyo صaحيح sunan abi dawud intaba وعan abi bشhrin qبيصةa بn المخاriqi رaضي الlaهu عanهu qaala تxmltu xamaala waxaan qaaday xamaalad xamaalana waxaa la yidhaahaa mag baan qaaday magaan isa saaray sababtuna waxay ahayd qofkii laba cidood ay dagaalamaan ay dad iska laayaan oo intuu qof akhyaar waxgarad ahoo nabadda jeceli dhex gale oo heshiisiiyo uu isagu yidhaha wax alla wixii la dilay dad magtoodii anaa bixinaye dagaalka hala joojiyo oo nabad hala dhaliyo taasaa xamaaladna kala dhihi jira taasna marka waa eh, dadka noocaasoo kale ah allana subxaanahu watacaala waa caawinayaa muslimiintana waajib waxaa ku inay caawiyaan qofka maslaxadoonka sidaas oo kale marka sidaas oo kale u yeelay qabiisa oo radiallahu canhu laba qolo oo dagaalantay uu isu heshiisiiyey iyuu raggii laga laayay labada tarafoodda laga laayayna magtoodii isagu isa saaray fa ataytu rasuul allahi sala alla alay slam as'aluhu fiiha rasuulka alla nimi sala allahu alayh wasalam aniga oo weydiisanaya waxaan markaas maxaa sababteeda u weydiisanaya faqaala markaasuu yidhi aqim nala joog xataa taatiyana sadaqa ilaa zakada nooga imaanayso zakadii baa markaa lagu maqnaayo lasoo uruurinayo wuxuu yidhi intay zakadu ka imaanayso nala joog fana'mura laka biha aan amarka ugu bixino in lagaa siiyo markaa waxaad isaga bixiso uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi yaa qabiisa qabiisa ow ina ina almas'alata baryadu laa taxilu laa taxilu ilaa liaxadi alaa saddex nin midkood mooyaane baryada qof kale uma banaano rajulun taxamala xamaalatan qof xamaalad qaaday sidaadan oo kale faxallat lahu lmas'ala ay baryadii marka u banaanaatay xataa yusiibaha ilaa iyadii uu ka helo uma yumsiku ka joogsido oo marka aanu farmasiniye ka dhiganaynino dadku inta ogaayeen inuu ninkan kalu nin mag bixinayo uu yahay kolka u bixiyay kolka uu sii wato oo maal isagu dhaqanayo uu sii guranayo oo dadkana marka ay ugu naxariisanayaan ninkaas magbuu iska bixinayaa eh, aan ahayn ee kolkuu iyadii helo uu ka joogsado warajulun iyo nin asaabatu jaa'ixa ay ku dhacday musiibo ijtaaxad jirid goysay maalahu xoolihiisii faxalla abaar eh, muxua ku dhacday dukaanadiisii oo gubtay maalkiisii oo badda ku qarqoomay wax sidaasa ay ku dhacday faxallat lahu lmas'ala ay baryadii markaa u banaanaatay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qawaama min cayshin aw qaala sidaada min caysh labadooda qawaam iyo sidaadna waa isku mid oo waa wax noloshiisu ay ku dhisnaato oo noloshii caadi ay ku noqoto yani waxa way qof maalkabeen ahaan jiray oo maalkiisii aafa ku dhacday oo u baaba-ay marka kolkaa isagana waxaa banaan inuu dadka weydiisto ilaa uu ka helo wax ku filaan karayo oo noloshiisa uu ku dhisi karo oo uu ku shaqaysan karayo kasmaal ah warajulu iyo nin waa kii saddexaade asaabathu faaqatun busaaradii ay ku dhacday xataa yaquula ilaa ay ka dhahan alaaatun saddexa min dawi xijaaj saddex oo min dawi xija alxijaaj walcaqlu saddex maxaa asxaabu lcaqli ah yani waxgarad aho min qowmihi tolkiisa deriskiisa iyo qaraabadiisa iyo xaalkiisa la socdaay ay ka yidhaahaan laqad asaabat fulaana faaq hebel waa busaaradooda markaa hebelhu waa dhibaataysan yahay oga markacaa saddexdaas nin weeyaan marka faxallat lahu اlmas'ala baryadu markaas ay u banaanaatay xataa yusiiba ilaa ka helo qiwaama min cayshin aw qaala sidaada min caysh sidaad iyo qiwaamna waa soo sheegno isku mid weeyaan famaa siwaahumaa min almas'ala wixii ka soo haray oo min almas'alati baryadii hiya qabiisa qabiisow fa suxtun booli weeyaan yaakuluhaa saaxibuhaa qofkeeda uu cunaayo suxtan booli uu ku cunaayo rawahu muslim muxuaha marka xadiidkan kale marka isaguna qofka ay baryada u bannaan tahay buu xadiday xadiidkii kale ka horreeyeyna ee labada isagu ka dhigayo isagu waa uu soo koobay oo qof dhibaataysan dhibaatadaasuna marka nooc kastay noqon karaysaa iyo qof qof madaxa xaqiisi weydiisanaya labadaasi kusoo koobay waxaa fara badana dad boodi cuna oo ka daran dad kuwa tuugada iyo guryaha jabsada iyo shubtada iyo ka daran ila kuwaas iyagu tuuganimadooda iyo xaaraan cunidooda isgaranayaan waa fara badan yahay kelimadaas sidaad a ah marka siinteedu way hoos dhaban tahay waxaa jirta qiso dhacday oo ku saabsan xadiidkan kada ku saabsano min ahaa mxuu ahay saaxibu luqana ahaa saaxibu xadiidna ahaa nadr ibnu shumayl la dhihi jiray oo mar hore aan soo maray yaa la su-aalay oo sidaad miyaa loo aqriyayaa baa la yidhi sadaad baa loo aqriyayaa markaasu wuxuu yidhi sadaad iyo sidaad buu kala farqiyo wuxuu yidhi sadaad waxaa la yidhaahaa sawaab sadiduu kiaan kusoo marray sadaad marka waxaa la yidhaahaa mxuu ahay kolka siinta la kor waa istiqaamada iyo toosmida ah. sidaad marka la yidhaahana ma yusadu bishay wixii meel lagu socod lagu cawdo weeyaan markaasuu beyt shicir aan nin alcarji la dhihi jiray uu lahaa uu soo deliishaday adaacuunii wa aya fatan adaacuu biyowmi karihatin wasidaadi saqri wاlxamaalatu bifatxi اlxaa an yaqaca qitaalu wanaxwuhu bayna fariiqayn wa inuu dagaal iyo wax lamid haddidaadnagaa laisku hadidayo iyadu wax lamida ah, rabshad iyo muran iyo waa inay dhacaan laba fariiq ay ka dhex dhacaan wayuslixa baynahum dhexdooda uu heshiisiiyo wayuslixa insaanu baynahum dhexdooda uu heshiisiiyo calaa maalin yataxamaluhu maal isagu isa saarayo wayaltazimu yaltazimuhu calaa nafsihi naftiisa isagu islaaziminayo marka maalkaasu ama ha ahaado maalkii halaagsamay ama la kala dhacay ama maktii dadka ha ahaado ama ha ahaado kuwuu dadka iyaga uu siinayo qabaaisha madaxdeedii iyo uu siinayo ku sabirsiinaya ha ahaadee oo xaal iyo waxaas uu ka dhigaaye waxaw maal uu isa saaran weeyaan kuma khaas ah yani magun keliya ku khaas ah wاljaaئxaةu اlcaafatu tusiibu maal اlinsaan aafada samaawiyada ah yaa jaa'ixa iyadana la yidhaahaa wاlqiwaamu ama qawaam bifatxi اlqaafi bikasri اlqaafi wafatxiha huwa maa yaquumu bihi amru اlinsaani min maali wanaxwihi waa wuxuu ku toosnaado oo ku hagaago qofka arrinkiisu oo xoole iyo wixii la mid ah wasidaadu bikasri siin maa yasudu xaajaة اlmucwiz wayakfihi mucwizkuna waa ninka mucdilka ee waxaysanin faqiirka ah oo ku filan weeyaan wsaaqaة اlfqru wاlxija alcaqlu وعn abi هurayraةa radي allahu canhu ana rasuula الlahi صl ly slm qaal laysa almiskiinu اladii yatuufu calى الnaas miskiinku maaha ka dadka ku wareegaysa ee taruduhu luqmatu wluqmataani wtamratu wtamrataan ay dhaqaajinayso xabad xabad afgelisa ama laba xabad timira ama laba jab rooti xabad moos yani kaasa ugu wareegaya ma aha meeshii waxaa laga siiya bas kaga dhaqaaqay intuu qaato walakina almiskiin aladii laa yajidu ginan yugniihi kaan helaynin way hodontinimo ku filan walaa yuftanu lahu aan loona loona fahmaysanaynin aanloo fiira yeelanaynin aan la kasaynin fayutasadaq caleyha oo lagu sadaqaysto walaa yaquuma aanan kacaynin oo faysal annaasa dadka uu baryo oo weydiisto muttafaqun caleyh baabu jawaazi alakdi min gayri mas'alati walaa taطalluc bannaanida ay bannaan tahay wixii qofka la siiyo inuu qaato isaga oon beryin aan hungureynin ho waxaan kale haddii la yidhaaho war iga tag maanaad anaad faqiir moodaysa iyo waxba waa inaanu dhihine oon iska qaato wixii lala soo doonto lianna waa deeq xag alla uga timid weeyaan haddii uu diiday allu ku diiday allu deeqdiisu ku diiday marka waa inaanu qofku waxbana weydiisanin intuu kara baryada iska ilaaliyo laakiin wax la siiyey aanu diiyo haddii uu u arkaayo inay dadka uga sii baahan yihiin intuu qaado dadkaa kale isaguna hasii siiyo isaguna waxa sadaqaysto haddiise wax la siiyo yaanu diidin وعn salim بn cabdالlah بn cmr عan abihi cabdالlahi بn cmr عan cmr radي allahu canهm qaala kana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali وsلم yucطini اlcطاء rasuulka allah caطo isiin jiray caطana waa waxaa la dhahaa waxa deeqda ee qofka la siiyaa la yidhaahaa faaqulu markaasaan waxaan dhihi jiray acطihi man huwa afqru ilayhi mini si qof aan iga bahan ya rasuul an waa ku filahay hanti baan leeyahay dad iga baahan baa jira timaan dhihi jiray faqaala markaasuu wuxu uhi qaado idaa jaa min hada almaali shay markuu kaaga yimaado waxaan kada maalka xaggiisa wax kaaga yimaado wax maalo lagu siiyo wa anta gayru mushrifin walaa saa'il adiguna aadan ahayn mid uhanqaltaadayo iyo mid bariyatoona aan ahayn takhudhu qaado oo fatamawalhu maalayso maalka dhigo fain shi'ta kulhu haddaad doonto cun oo qaado wain shi'ta fasadaq bihi haddaad doontaan si isaga kiciso oo dadka ardayda way iga baahan yihiin adiguba sii wamaa laa wixii aan ahaynan yani lagula soo doonaninna falaa tutbicu nafsak naftaada ha raacsin naftaada ka dadku gacalkiisa waa ku jira ka daba qaala salim salim ibn cabdillahi ibni cumar oo ninka xadiidkan kada warinaya aabihii awogiisana kasii warinaya yaa aabihii siduu ugu camal falay xadiidkan kada yuu sheegayaayo markaasuu wuxu uhi fakaana cabdullah cabdullahi bni cumar baa wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shay-an qofna waxba ma waraysan jirin war waxsi ma dhihi jirin walaa yaruddu shay-an ucطiya wax la siiyeyna ma diidi jirin muttafaqun caleyh mushrif bishiinin mucjama ee mutaqalic ilayh <clears throat> xadiidkooda qisuu lahaayo nin cabdullahi bni sacdi la dhihi jiray oo cumar radiallahu canhu markuu amiiru ahaa uu shaqo u diray zaka inuu meel ka ururiyo markuu keenay xoolihii uu keenay yucmar radi allahu canhu wax ka siiyey musqaayada buu ka siiyey markaasuu ama dar allaan usoo shaqeeye maal daraadi uma soo shaqayninoo hanti anugu waan leeyahay muxuu muslimiinta ayaan ugu tabaracay xoogayga markaasuu cumar yidhi radi allahu canhu sidaadaasoo kale aan yeeli jirayoo markuu rasuulku sala allau alayh wali slam meel ii diro meeshii waxaan kasoo guray keeno yuu cumaalo iga siin jiray markaasaan dhihi jiray sidan asin kale markaasuu rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray hayeelina qaado oo wixii maal ehe lagu siiyo ha diidin qofnana waxba ha weydiisanin saasuu marka nebigu sala allahu alayh wasalam waddadaasuu jeexay oo labadaa qodob ka kooban inaadan qofna waxba weydiisanin qofkii kula soo doontana aadan ku diidin ila isagina waa qalbi jabaya eh, mana aadan garanin deeqdaasu meeshay kaaga timid allah kuugu soo dhiibay iska qaado marka khayr iyo barako weeyaan baabu اlxasi calى اlأkli min camali yadihi guubaabada qofka lagu guubaabiyo inuu cuno wax ka cuno gacantiisa wax ku shaqaystay wالtacafufi bihi can اlmas'ala oo baryada iskaga ilaaliyo su-aal baryada iskaga ilaaliyo wالtacarubi lilcaطaa iyo muxuu ahay banbax iyo muxuu ahay in wax la siiyo uu kaga kaga dhowrsado isagu inuu shaqaysto qaala allahu tacaala faidaa qudiyat الصalaaة markii salaada la dhameeyo hortii hore waxaa la isfaray kolkii salaada jimcada loo adimo ka imaado iibka ka imaado dukaamada soo xidho oo kaalaya la yidhi salaada kasoo qayb gala markaasaa la yidhi markii salaadii la dhameeyo faاntashiruu fi اlarضi dhulka ku kala baaha wاbtaguu min fadl الlah risqiga alla dalbada haka dhiina ka kaca meesha oo marka risqiga alla raadsada la yidhi waa la is amray marka marka saacadna waa saacad salaadeed oo shaqadii looga imaanayo saacadna waa saacad shaqo sida xadiidkiina aan kusoo maray muxuu ahay ninkii saxaabiga ahaayee xandala radi allahu anhu ku yidhi nebigu sal ly slm saacatan wa saaca وعn أbي cabd اللh الزبير بن العwام رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وaليه وسلم لأn yأخذa أحadكم أحبلة أحبلة waa جمع xbl ama جمع xbaal waxa nin inuu qaato xarkihiisa ثuma yأتiya الجبل buurta uu tago faيأتiya بxزمة min xطب uu la yimaado suuqa keeno xirma qoryo ah oo calىa ظahri dhabarkiisa uu ku sido fayabiicaha uu iibiyo fayakufa allahu biha wajhahu alla wejigiisa baryada kaga ilaaliyaa khayru lahu uga fiican min an yas'ala annaasa inuu dadka wax weydiisto acطahu ha siiyaan aw manacuhu ama hu diideene mutafaqun caleyh inuu qofku duurka intuu aado gudid iyo xadhig uu qaato soo qoriyeysto ama intuu xadhig iyo mindi qaato uu cawska iyo soo gurto oo markaas muxuha ama dhagaxa jabiyo ama dharka dhaqo wuxuun sidaasa inuu sameeyo oo naftiisa uu baryada dadka alla kaga ilaaliyo yaa uga fiican inuu warya alla waxsiiyey war waxsiiye war igu sadaqaysta magan allah iida magan allahdaasuu marigi ku jiray haddiuna uu isku bilaabana rawaahu الbخaariي وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم لأn yxtaطba أxadكم inuu qoriyeysto midkiin xuzma xuzma yani rabطة min calىa ظahrihi dhabarkiisa uu kusoo qoryeystaa khayru lahu min an yasأla أxada yaa uga fiican inuu qof wax weydiisto fayuعطiha uu siiyo ow ymnachu ama u diido mutafaq عalيh وcanhu radي الlahu canhu عan النabiyi slى الlه عlيه sلم qaal kana dawud عalayhi السلام laa yaأkulu إla min camali yadih rawaahu الbخaariي daawuud wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi wasalam nebi oo boqor ah buu ahaa maca dalika wuxuu ahaa farsamalow oo gacantiisa ayuu ku samayn jiray alaabta dagaalka ku samayn jiray oo duruucduu samayn jiray oo uu iibin jiray markaasuu iyada manaafacasan jiray ee maalka mxua muslimiinta ee gacanta uu ku hayo waxba kama qaadan jirin ee xuunka uu dadka xukumaayo wuxuu ahaa tabaruc buu ka ahaa وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal kana زكريا عaليه السلام نجاarا rawaه mسلم نبي زكريا عaليه الصلاaةu وaسلاaم wuxuu ahaa nin najaaro oo quraarow ahoo quraarta wax ka sansameeya buu ahaa oo marka yani waa shaqaysan jiray weeyaan ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam marka waxay lahaan jireen xirfaday lahaan jireen nin waliba xirfad uu ka shaqaysto oo risqiisa ku dalbada buu yuu lahaan jiray dhammaantoodna waxay soo mareen xirfada la yidhaaho racyulhanam adi jirka adi ilaalinta kulligood way soo wada mareen wa can ilmiqdaam bni macdi karibin radi allahu canhu can nabiy sala la slam qaal maa akala axadun qofna ma cunin طacaaman cunto qadtu weligii khayran oo ka fiican min an yaakula min camali yadihi inuu gacantiisa wuxuu ku shaqaystay ka cuno waina nebiy allahi daawuud nebiga alle daawuudihina kaana yaأkulu min camali yadihi gacantiisa shaqadeeda ku shaqaystay buu wax ka cuni jiray isaga ugu afqabsanayaa lan isagu boqor buu ahaa rawaahu albukhaariy marka nebiga daawuud sala allahu alayh wali wasalam wuxuu ku ammaanay rasuulkeenu salى اllahu alayhi waali wasalam afar warxadood mid waxaa weeye salaadiisu sunnahay salaatuleilku inay salaadaha ugu fiicnay midna soomkiisa sunnahi inuu soomka nidaamka loo soon loo samayso loo soom ugu fiicnaa midka kalena geesinimay ay ahaydoo inuu geesi ahayo marka cadowga laska hor yimaado aanu carari jirin midna waa shaqo wanaagsan shaqo wanaag weeyaan iyo muxaa maciishadiisa inay maciishada ugu fiicnay waxa qofku gacantiisa uu ka shaqaysto inuu cunaba ugu fiican wuxuu gacantiisa ku shaqaystayna waxaa ka mid ah ilmihiisa maalkiisa ilmihiisa maa ilmihiisu waa kasabkiisiibuu ilmuhu naftiisu yahay marka wiilkiisa ama gabadhiisu waxa ay shaqaysatay ee odayga u maxaa inuu wax ka cuno waxay ka mid tahay wuxuu isagu shaqaystay naftiisii weeyaan oo waa isku wuxuu ilmihiisa soo shaqeeyey isagu soo shaqeeyey baabu اlkarami wاljuudi wاlinfaaq fii wujuuhi اlbir siqata biاllahi tacaala deeqda juudka iyo karamka iyagoo isku mida waa deeqsinimada iyo bixinta maalka lagu bixinayo duruqda khayrka lagu bixinayo oo kalsooni alle lagu kalsoon yahay oo inaanu u baahanaynin waxa uu bixiyey aanu ku faqiiraynin uu alle ugu kalsoon yahay wacdigii alle iyo yabahoodiisa uu ku kalsoon yahay inuu maalkiisa u bixiyo aanu ceshanin oo haddaad wax kale iska bixis wax ka helaysa aanu isbixin qaala allahu tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wixii aada bixisoon oo wuxuun ah wax kastaba ha ahaadee sa idinsoo bedeli doona bedelkiisa idinsin doona halaf halafkuna maani bedelka weeyaan wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wixi aada bixisaanoo wax khayrihiba naftiina uu sugnaaday naftiina kale ku intifaacaysa wamaa tunfiquu wamaa tunfiquuna una bixin maysaan ila ibtigaaa wajhi illaah wejiga alla dalabkiisa mooyaane qof kastaba marka kolka ha ku dhacdo wamaa tunfiquu min khayrin waxaad bixisaan wax khayrabana yuwafa ilaykum waa la idiin oosinaya wa antum laa tudlamuun idinkana waxba laydinkama dulmiyayo waxba laydinkama ridaayo aayaddana waxay kusoo degtay sida mufasiriintu ay sheegeen mar muxua dadka muslimiintii waxay u maleeyeen sadaqada ay ku sadaqaysanayaan gaalada qaraabadooda iyo waxyaalahaasa inayna ajri lahayn markaasuu alla subxaana wa tacala wuxuu u sheegayaa wax alla wixii ay bixiyaanna dar alla u bixiyaanba qof kastabaa ku dhacday inuu yahay wax khayr ah, inuu yahay oo lagu adreysanaya waxaana insha allah sooba socda ninkii dadka xunxun iyo masuuga iyo naafta xun iyo ka maalqabeynta iyo wax ku sadaqaystay soo garanaynin iyo sidii looga aqbalay babilnoonka marka qofkii wax un bixiyo oo dar allana u bixiya alle waa ka ajirkeenaya dar alledaasaa laga maarmaan wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi calim wax alla waxaad bixisaan wax khayraaba alla waa og yahay alla waa og yahay yani wax ka dhigan tahay alla waa idinka ajirkeenaya وعن ابن مسعوud رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa xasada ilaa fi اثنتين xasad ma jiro yani kamasha ma jirto ilaa laba mooyaane laba arrimood un baa istaahila in la isku kanto oo la yidhaaho allow yaa sidaas oo kale kaa dhigan waxaasoo kale yaa kusiiya in laisyidhaaho xagga sharciga alle yani maanta ma aha cidda kama warramayo dhacdada oo ma dhacdo oo dadku inay isku kantaan saddexda labadaa mooyaane wax kale maba ka dhacdo ma ahe xagga sharciga